بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبته أجمعين يقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة فأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما ائتمرت ولا أطعت فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمسر على المعاصي وترحمه وتب ونفسك ما رحمت رجعت القهقرى وخبطت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعت ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت ولو قد جئت يوم, يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت تفر من الهجير وتتقيه فهلا عن جهنم قد فررتا ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد إذا بها لدبت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره وأعظمه سترت فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت وامهم عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت فلا ترضى المعائب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب إذا بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث كنت وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد مما قد غرستا الإمام الإلبيري عليه رحمة الله kitaabkiisii manduumada ahaa majliskii shanaad ayaan u fadhinaa wuxuu ka bilaabanaya in sha allah caza wajal beytka toddobaatan iyo lixaad walow bakat اdima caynaaka khawfa لذنبك لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت ولو بكت caynaaka labadaada indhood addama ay dama dhiig haddii ay oysa khawfan baqdin iyo alla ka baqdin awgeed ay u oysa lidambika dembiga aad kasbatay awgiina ay u oysa lam aqul kumaanan dhahayn laka adiga qad aminta niyahow cadaabka alla waad ka aamin noqotay kumaanan dhahayn weeyaan waman laka yaa kuu ballanqaaday bilamaani amaan yaa kuu ballanqaaday wa anta adigana cabdun adoon rabbi uu abuurtay ayaa tahay addoonkaasoo umirta la faray inuu wanaag la yimaado fama atamarta amarkii asagaa ma aadan qaadanin walaa atacta rabbigaana maadan aeecin saas ayuu leeyahay sheekha cali raxmat ullah wuxuu leeyahay labada indhoodoo kugu taalla baqdin alla aad ka baqaysid iyo dembiga aad la imaaday in lagu cadaabo ka baqid aad ka baqaysid haddii dhiig uu ka daato oo dhiig uu ka qulqula oo ilintii ay dhiig isu rogta oo hin awgeed iyo baqdinaad rabbi ka baqaysa kuma dhihi lahayn uu leeyahay kumana dhahaayo ammaan baad noqotay oo naarta alla aamin baad ka noqotay igama maqlaysid weeyaan sideed ammaan u helaysaa oo ammaan yaa kuu ballanqaadi karo maxaa yeelay addoon ayaa tahay addoon la leeyahay oo la milkiyey ayaa tahay la abuuray addoonkaas oo la faray muxuua ah inuu wanaag la yimaado wanaagii ka leexday oon fartoomin aaac iyo aeecitaan aan laga helin ayaa tahay sideen kuu dhihi karaa ammaan ayaad heshay weeyaan qofka muminka ah oo runta iimaanka leh iyo qofka munaafiq oo faajirka ah waxaa weeyaan farqigu udhexeey wuxuu yahay qofka muminka ah wuxuu isku dar laba shay shayga koobaad waa aacada alla subxaana wa tacaala shayga labaadna waxaa weeyaan ilaahay baqitaan oo ka baqa ateecitaan iyo ixsaan markuu la imaado kadibna haddana waxaa weyaan alla ka baqitaan iyo khawf inaan laga aqbalin ayuu mxuu aha kulansaday qofka munaafiqana wuxuu kulansaday bayna alisaa'ati waalamnu min cadaabi illahi wamakrihi inuu xumaan la imaado oo mxuuaha macaasida alla dul fuulo kadibna haddana uu ilaahay cadaabkiisa ka aamin noqdo marka saas labadaas ayaa udhexaysa weyaan nabigeenana sala allahu calayhi waalihi waslem markuu arrintaa tilmaamaya wuxuu leeyahy xadiid bukhaari uu wariyey ina almu'mina yaraa dunubahu kaanahu qaacidun taxta jabalin yakhaafu an yaqa caleyh qofka muminka ah wuxuu la too yahay qof buur ay ka sarayso buurtaas kadibna ka baqa inay kusoo dhacdo qofka faajirka oo munaafiq ahna wuxuu arkayaa dunuubtiisa tiksisaa u maray tiksisaa u maray muxuu sheegi saas ayuu arkaa weyaan qofka muminka ahna dunuubtiisa buur kusoo dhacaysa u arkaa kana aad bu ufududaysaa weyaan marka muminka iyo munaafiqa amaba faajirka farqigaas ayaa udhexeeya weyaan nabigeenana sala allahu calayhi waaalih wasalam caaisho ayaa waxaa ka weydiisay aayadda ah waaladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajilatun anahum ilaa rabbihim raajicuun aayaddaas ayaa waxay caaisho weydiinaysaa nabi allagu kuwa iyaga ma kuwa tuugada oo waxadamiya ma kuwa zinaystaa saasay weydiinaysaa markaasaa nabigeena wuxuu leh sala allahu alayh ali wasalam maya ina sidiiqey abubakar ayaa sidiiq loo yaqaana waa taqaanaan gabadhan asagaa dhalay caaisho ah ina sidiiqey arinta ayada saas ma ahaanin dadka ayaga waa dadka sooma oo salaada la imaado sadaqadana sadaqayso maca daalika ka baqa inaanan laga aqbalin kuwa ayaga waa kuwa khayrka u degdega waa kuwa muxuu ahaa uu hormara khayrka ayuu nabigeen sal allahu aleh ali wasalam xadiidkana tirmidi imaam tirmidi ayaa warwaana xadiid xasan ah. marka qofka muminka ah waa noocaas wanaaguu la imaanayaa khayruu samaynayaa weliba baqdin badan baa ku jirta munaafiqana wanaag ma hayo xumaan unbuu hayaa maca daalika ilahay cadaabkiisa aamin buu ka yaha ciyaada billah walow bakat haddii ay oyso addimaa dhiig haddii ay oyso caynaaka labadaad indhood khawfan cabsi awgeed oo lidembika dembigaadaad ka baqaysid lama qul laka kumaanan dhahayn qad aminta waad aamin noqotay igama maqasheen weeyaan walow waman laka yaa kuu ballanqaaday bilamaani amaan yaa kuu ballanqaaday wa anta adigana cabdun addoon laleeya ayaa tahay oo umirta la faray fama tamarta maad fartoomin walaa atacta maadana adeecin weeyaan nabigeena sal allahu alيh ali waslam xadiid ibn xibbaan u wariyey oo saxiix ah wuxuu ka waranaya rabbigan tabaaraka wa tacala inuu yidhi wacizatii laa ajmacu calى cabdii khawfayni walaa ajmacu lahu amnayn in aminanii fi dunya akhaftuhu ywma اlqiyaama wain khaafanii fi dunya ammantuhu ywma اlqiyaama cisadayda iyo sharaftayda baan ku dhaartaye addoonkayga laba cabsina uma kulmiyo laba mxuu ammaanna uma kulmiyo adduunkan haddii aad mxuu ahaa iga baqo maalinta qiyaama waan ammaangeliyaa oo jannaan siiyaa haddii adduunkaanu iga aamin noqdana aakhara muxuu ah waan cabsisiyaa oo naar ayaan geliya ayuu rabbiga le tabaaraka wa tacaala marka qofka muminka iyo qofka munaafiq saas ayay kale yihiin weyaan nacam walow bakat haddii ay oyso addimaa e, dhiig caynaaka labadaad indhood khawfan cabsi awgeed oo lidambika aad ka baqayso lama qulkumaana dhehen laka adiga qad aminta waad aamin noqotay waman laka yaa kuu ballanqaaday bilamaani amaan iyo nabadgelyo wa anta adigana cabdun adoon adoo a umirta la faray oo famaa atamarta aan fartoomin walaa aacta rabbina aan aeecin weeyaan faqulta min adunuubi walasta takhsha lijahlika an takhifa idaa wasinta faqilta waad culsaatay min adunuubi dunuub awgeed ayaad la culsaatay walasta mana tihid takhshaa mid ka baqa lijahlika jaahilnimadaada awgeed an takhifa inaad fududaato idaa wasinta marka lagu miisaamo oo maalinta qiyaama miisaanka lagu saara inaad fududaato mid ka baqani maadan ahaanin adduunkan dhabarka waxaad saaratay culays dembi oo dhan ayaa kugu raran maca daalika baqdina kuguma jirta maalintii qiyama marka rabbigaa subxaana wa tacala lagu horgeeyo inaad muxuu ahaa khafiif noqoto ood fududaato ood kusii fowdo wa ama man khafat mawaasiinuhu fa ummuhu haawiya wamaa adraaka maa hiya naarun xaamiya kama baqaysid weyaan marka miisaanka waa arrin sugano nusuusta kitaabka iyo sunnada ayaadu caddeeyeen inuu laba kafa leeyahay laba kafadood oo caadi inuu leeyahay midna lagu miisaamo muxuu ahaa acmaasha qofka waxeeda xun qaarna lagu miisaamo muxuu ahaa waxeeda san kafadna waxaa la saari waxaa la saaraa sida ay in badan muxuu ay sheegeen culimmada qofka camalkiisa iyo waraaqihii waxa lagu qoraayey iyo laftirkiisa la saari marka miisaankaas inuu xaq yahay uu sugan yahay adilo aad u tiro badan oo la koobi karin ayaa ku soo aroortay waxyaabaha miisaanka culseeya oo qofka miisaanka wanaagga culseeya waxaa ka mid ah towxiidka allah tabaaraka watacaala nabigeennana sal allahu aleh waali waslem fi lxadiid almashhuur xadiid albitaaqa wuxuu ku caddaynayaa qofka mu'minka ah in maalinta qiyaamo loo keeni doono muxuu ahay faylal aad u badan sijillaad oo dunuub iyo macaasi ah oo haddii lagu miisaamo arrinta ayada loo qabta laa maxaalata haalik uu qof halaagsama uu yahay markaasaa waxaa loo keeni doona waraaq yar oo ku qoran tahay laa ilaaha ila allah kadibna waraabdii ayadeed ayaa waxaa la saaraya kafad dunuubtii muxuu ahaa buuraha la ekayd oo qornayd waxaa la saaraya kafad markaasaa waxaa weyan kafadii laa ilaaha ila allah ay ku qornayd ayaa degi doonta oo miisaankeeda colsaan doonaa markaasaa nabigeena sala allahu calayh waali wasalam wuxuu leeyahay falaa yadqulu maca smiillaahi shay magaca alle wax ka culsaan karo oo ka miisaan badan kara lama arka weya saasuu nabigeen sal allahu aleh ali waslm xadidka ibnu maajah ayaa wariyey sheikhulalbanina waa xadiis saxiix uu yidhi marka acmaasha culsaynaysa miisaanka aad bay u badan tawxiidkaasa ka mid ah waxaa ka mid a salaada oo mxuu ahaa janaazada lagu tukadaa ka mid ah oo nabigeena sal allahu aleh ali waslem wuxuu aatan xadiis saxiix ahaa oo imaam muslim uu wariyey qofkii janaazo ku tukada wuxuu leeyahay hal qiraad qofkii ilaa laga duuga la joogana wuxuu leey laba qiraad nabigeena sal allahu aleh ali waslem wuxuu leeyahay qiraad kastana wuxuu la tagaya buurta uxud buurta uxud ballarkeeda oo aad buu u weyn yahay taqriiban wareeg ahaan haddii looga wareega ilaa labaatan kilomitr ay ku dhowdahay ama gaaraysaa marka la yidhaha dhirarna meelaha qaar waxay gaaraysaa wakhtigan hadda la jooga ilaa boqol labaatan iyo lix mitr ay gaaraysaa marka waa wax aad weyn ballarkeeda hadduu saa la egyahay dhirarkeedanu saa la egyahay marka buur intaa la eg hal janaasood ku tukatay lagugu sii mxu laba muxuu aha buurood oo ajar wax sahlan maaha marka marka miisaankaada inuu muxuu aha culsaado marka ayada xariyun biha qof mudan baad noqon kartaa marka كذلك تسبيح الله سبحانه وتعالى ميزان كعلسية كذلك حكمت حسن الخلق طبي وناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حليها ما من شيء أثقل في الميزان في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وحك عليس بضن شيء كعليس بضن قفك مؤمن كميزان كيس علسية طبع وناقة ما لها ما أنت قيامة ساسو النبي صلى الله عليه وآله وسلم مركو قفك طبعك وناقة سنة ميزانك وعلس ميزانك يا فقلت وحال لا عرسات من الذنوب ذنوب xaggeed ayaad ka culsaatay ood aad u culsaatay weyaan dunuub darteed baad la culsaatay wala samanatihi mid ka baqa lijahlika jaahilnimadada awgeed an takifa inaad fududaato idaa wasinta marka lagu miisaamo watushfiqu lilmusiri cala almacaasi watarxamuhu wanafsaka maa raximta watushfiq waad u baqaysaa ood u naxaysaa lilmusiri qofka daa'imo cala almacaasi macaasida rabbigan qofka daa'imaad u naxaysaa ood u baaysaa ood u xanuunsanaysaa wa tarxamuhu weliba ood u naxariisanaysaa wa nafsaka naftaadana maa raximta umaadan naxariisanin qof dembi ku jira oo khamriya caba ama zinada ku dhaca amaba mxua sigaarka caba ama xumaan la imaada ayaad leed warkan inkaar baa ku dhacday alla kan nasiib darana halkaasad la taagan tahay naftaadiina waad hilmaamtay uma naxaysid imisaad been sheegaysaa imisaad xamanaysaa imisaa indhahaada ay ku dhacayaan xumaan imisaad mxua qof dulminaysaa imisa imisa imisa marka waxaa weeyaan wuxuu leeyahay dadka kale ceebahoodana way kuu muuqdaan aybtaaduna ka qarsoon tahay arrintaas marka waa arrin aad u badan halisteedana ay yareen weeyaan lidaalika qofka muminka waxaa looga bahan ya inuu ceebihiisana aad u arko ceebaha muslimiintana nusxi wixii ka dheer uu indhaha ka laabto wanusxu likulli muslim waa baab isaga furan laazina ah haddii la waayana wax toosaynin lidaalika axad salaf wuxuu dhihi jiray dad waxaan arkay ceebala-aan ahaa oo wax ceeba haba yaraata aanan lahayn oo nadiif ahaa kadibna waxay guda galeen dadka ceebaha lahaa inay ceebahooda tilmaamaan hebel saasuu yahay hebel intuu ka dhacay hebel waa sidaas inay yidhahdaan kadibna ilaahay subxaana wa tacaala wuu uumay oo ceebo aad u badan marka iyaga yeeshay lagu abaalmariyey ceebla-aanay ahaayeen ceeb waxa u keenay dadka ceebahooda ay kadalika waxaan arkuu yidhi dad ceebo badnaa oo aad u ceebo badnaa kadibna dadka ceebahooda afka ka qabsadeen kadibna waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala uu ceebahooda qariyey asturay ceebahooda baabi'iyey marka waxaa weye qofka muminka inuu ceebihiisa ku mashquula ood ceebaha dadka kale ugu mashquula wixii nusxi aanan ahayn nusxiga dabcan waa saan sheegay waa shay laazim aho asagaan laga maarmaynin weyaan watashfiqu waxaad u naxdaa ood u xanuunsataa lilmusiri qofka daa'imo oo ku sugnaada oon ka leexanin oo ku camal fala cala macaasii macaasida watarxamu waad u naxdaa ood u naxariisataa wanafsaka naftaadana maa raximta umaadan naxariisanin rajacta alqahqara wakhabadta cashwa lacamruka low wasalta lamaa rajacta rajacta waad u laabatay alqahqara dib baad u laabatay gadaal baad u laabatay qof socday kadibna uu ka horbaxay wax uu ka baqa soo gadaal uma laabto weliba inuu mxuu ahaa jeesta waa mxuu ahaa kama gaaro gadaal buu u laabtaa qofka rajacta waxaad u laabatay alqahqara gadaal baad u laabatay wakhabadta waxaad tallaabaysay ood socotay cashwaaa meeldayid la'aan baad u socotay cashwaaga waa meeldayid la'aanta lacamruka dhaartayda waxay ahaatay low wasalta haddii aad gaarta lamaa rajacta maad noqoteen camruka waan soo marnay qofka inuu mxuu ahaa eh, ku dhaarto wax aanan ahayn rabbigii subxana wa tacala ma ogola marka dhaartayda in iska dhax ayaa haboon wuxuu leeyahay imaamka caleyh raxmat qof yahow ama nin yahow waxaad u laabatay gadaal wanaag baad ku socotay khayr baad ku socotay meel fiican baad taagnayd gadaal dib ugoshaad bilowday intaa waxaa ka daran socodkaaga iyo socodkaadana waxu noqday qof indhool ah oo indho lahayn siduu u socdo mas miyuu ku istaagayaa ma godow ku dhacayaa ma dhiiqu ku ma garan karo hada cashuurada asalkeeda waxay ahayd neefka geela ama annaaqa hasha indhaha aan ashka ka ahayn oo indheed aad u ficnayn araggiisa araggeeda uu daciifka yahay ama habeenkii eh, ku dhaca maxua ah indhala-aan amaba maalintiiba indheheeda daciif ha noqoto socodkeeda marka dee qof sidii bini aadamka looma hogaamiyo mxuua ah xoolaha waa taqaanaan socodka ay socoto marka meel alla meeshii ay mxuua ah waa iska socotaa ma qalqal bay ka dhacaysaa ma dabbay ku istaagi ma qoraxay ku istaagi xaggey maraysaa ma garan karto marka khabta cashwaaga waa noocaas asalka saasay ahayd laakiin waxaa loo adeegsadaa qofka aanan u meeldayanin wuxuu leeyahay wuxuu samayna aan u meeldayin ayaa la yidhahdaa khabita khaba cashwaa marka meeldayin la'aan ayaad marka aad socotaa weeyaan adoon u fiirsanin waxaan maku halaagsami waxaan maku liibaani waxaan ma khayr baad ka heli waxaan ma shar baad kala kulmi uma fiirsatid ayuu leeyahay marka markaasaa wuxuu leeyahay haddii aad gaari lahayd manaasil alyaqiin yaqiinta alle meelaha muxuu ahaa lagu gaaro haddii aad gaari lahayd ood yaqiintaada ay toosnaan lahayd waxaa weyaan gadaal uma laabateen saasuu leeyahay oo meesha aad u socoto aad aad u fahamsanta weyaan nacam rajacta waxaad u laabatay alqahqara gadaal baad u laabatay wakhabadta waad socotay ood tallaabaysay khaba cashwaaa meeldayidla'aan socodkeedaad socoto weyaan lacamruka dhaartayda waxay ahaatay low wasalta haddii aad gaarta lamaa rajacta gadaal uma aad laabateen weyaan ولو وافيت ربك يوم نشر ويوم يوم حشر قرب يكون الله نسخت قرب ولو وافيت وافيت ربك يوم حشر ونوقشت الحساب إذا هلكت ولو وافيت هدي أدلك لنت ربك ربك كؤومي هدي أدلك لنت يوم حشر ما أنت تدك أورين دون الله كل من دون هدي أدلك لنت ونوقشت لغو ادكيو الحساب حسابته لغو ادكيا إذا قرت ايدا هلكت وهلكت سمي لهيد ويان wuxuu leeyahay imaamka caleyh raxmat ullah maalinta qiyaama oo dadka lasoo xashriyo oo la keena maalinta ayada haddii rabbigaa subxaanahu wa tacala la kulanta kadibna la kulanka isaga ah uu kugu adkeeyo xisaabta halaagaada meel waa meel aal weyaan oo halaag la-aan kuguma dhacdan waad halaagsami lahayd saas ayuu leeyahay weyaan caleyh raxmat ullah walow waafayta rabbaka yowman xashrin wanuuqishta alxisaaba idan halagtaa nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam caaisha waxay ka maqashay isagoo lah man xusiba cudib qofka la xisaab la cadaaba naam maxaa idiin qoran walow waafayta rabbaka duuna danbin hahey waa nusakhdii iskhilaafsanayd walow waafayta rabbaka duuna danbin nacam walow waafayt waa nusakhtum oo kala duwan yihiin walow waafayta haddii aad la kulanta ood u waftiso u tagto rabbaka rabbigaa yowma duuna danbin dembilaan haddii aad la kulanta rabbigaa waa qiyaame eh oo waa naaqashaka uu kugu adkeeyo saasoo idinma qorno alxisaaba xisaabta hadduu idinku adkeeyo hadduu kugu adkeeyo idan goorta ayada halagta waad halaagsamay lahayd wuxuu yahay walow waafayt haddii aad la kulanta rabbika rabbiga yowma nashrin aw yowma xashrin maalinta laissoo saari doono nashriga waa sooritaan xashrigana waa maalinta lais ururin doono oo nuuqishta lagugu adkeeya alxisaaba xisaabta idan goorta id halagta waad halagsami lahayd weyaan marka caaisha radi allahu tacala anu ardaha nabigan waxay ka maqashay isagoo la man xuusiba cudib qofka la xisaaba waa la cadaabaa markaase nabi alla waxay tidhi ilaahay muusan dhihin fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran qofka ilaahay subxana wa tacala wuu xisaabi doonaa xisaab fudud مركز النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ذلك بالحساب أرنت أيضا حساب ترسم قتاماء هانين إنما ذلك ومحوها فسوف يحاسب حسابا يسيرا وحيتها العرض بندك دم بيقول سمعين لا تسوقف كلي روحا مصميس إقرار وكذبنا أوقير أولا إلى هذا محوها أوي إلى هذا روحا مصميس نعم بلا وربي بإلاء كدريم إنه هلاك سمه تاس أي عرض يالي إلى هذا ويا ولكن من نوقش الحساب يهلك قفك مركز حساب تلقوا أتكيه oo lagu dhalaaliyo waa halaagsama u nabigeen sal allah alay ali waslm xadidkana buhariyaa wariyey kadalika nabigeena sal allahu alayh waali wasalam markuu xisaabta caddaynayay wuxuu leeyahay wacadanii rabbii an yudkhila aljannata min ummatii sabciina alfan laa xisaaba calayhim walaa cadaab maca kulli alfin sabcuuna alfan wa alaau min xahayaati rabbii rabbigay wuxuu ii ballan qaaday subxaana wa tacala inuu jannada geliyo toddobaatan kun oon isaab laaan oo xisaab la'aan iyo cadaab la'aan geli doonto ayuu rabbiga ii ballan qaaday subxana wa tacaala kun kastana waxaa la jira toddobaatan kun oo kalea la jirta kun kastana toddobaatan kun oo kale ayaa la jirta weeyaan iyo saddex cantooba cantoobada waa taqaanaan inta muxuua ah, hal mar gacanta looga qaado weeyaan saddex cantooba oo min xasayaati rabbi rabbiga cantoobooyinkiis ka mid ah marka dee ummadda dhanba janna wada gashi cadaab la-aan iyo xisaab la-aan ilaah subxana wa tacala hal wuxuu cantoobiye waxaa ka soo haray ummaddan marka alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin marka xisaabta inay jirto ayaa marka nabigeena sal allahu alayh waali wasalam adilo badan uu ku cadeeyey kadalika waxaa weeyaan qur-aankana ku sugan walow waafayt haddii aad la kulanta rabbika rabbigaa yowma nashrin maalinta lis bixin doona wanuuqishta lagugu adkay alxisaaba xisaabta idan goorta iyada halagta waad halaagsanta weeyaan walam yadlimka kuma dulminin rabbiga ama rabbigeen fii camalin camal aad samaysay kaama dulminan weeyaan walaakin warka lagu laabaya casiirun waxaa aad u culus an taquuma inaad u istaagto bimaa xumilta wixii lagugu xambaaray mas-uuliyadda lagu saaray inaad u istaagta ay aad u culus weeyaan qofka bini aadamka ah nicamta rabbigeen usii subxaana wa tacaala wuxuu u baahan yahay shukri lain shakartum laasiidannakum shukriga isagaha marka meel kale ha aadin carabkan aan hadda aan ku hadlayno oon rabbigeen ku caabudayno oon ku daldalmayno oon ku shaqaysanayno oon ummad isku fahmayna شكر جيسا وانا ولا باهين والا اسكرة باعي جزما لا محالة هدي حتى الدم بلان آتك الدم بآذن اذن قلين وحلوها لك سميسا وضبع بئكرتا هدو ربي سبحانه وتعالى سنقول رحمنين شكر نعم وينكي لوسي شكر جيسا اندهي لقيه سمحوها النافتي وما الى ذلك طعامك شرابك عفماتك ايضا محوها كبح كرمويا مركو يحلو وحن بارك ذلك أمانتي دي ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ولم يظلمك ربga kuma ظلمiyeen في amali walam yadlimka kuma dulminin rabbiga fii camalin camal aad samaysay kaama dulminin weeyaan walaakin warka lagu laabay casiirun waxaa aad u culus an taquuma inaad u istaagta bimaa shaygii xumilta lagugu xambaaray weyaan ammaanadii dusha lagaa saaray inaad u istaagtaaba aad iskaga culus weyaan bini aadan miskiin baa tahay walow qad ji'ta yowma alxashri fardan وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيها فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت wlow qad jita haddii aad imaan lahayd yowma xashrin walow qad jita haddii aad imaan lahayd yowma xashrin maalinta is-uruurinta oo lasoo uruuriyey oo ummadda o dhan la wada keenay bannaanka lasoo joojiyey fardan adoo kelia keliga oo absarta had arki lahayd maalinta iyada dhexdeeda shata iyadoo kala sarrayso kala duwan lacdamta waxaad aad weynaysan lahayd ood weynayn lahayd annadaamad shallaytada fiihi arinta ayada dhexdeeda lahfan liajli lahfin muruga iyo qoomamo awgeed calaa maa shay aad ka qoomamoota oo fii xayaatika xayaatadaada qad adacta aad dayacday ayaad muxuu murugtaada aad bay u weynaan lahayd ayuu leeyahay wuxuu leeyahay maalinta qiyaama oo laisu soo jamciyo ummadda laisu keena adoo kaliga haddii aad rabbigaa u imaan lahayd kadibna aad manaasisha iyo boosaska ummadda la kala gaarsiiyey aad arki indhaha saari lahayd inay kala duwan tahay qaarna ay hoos joogaan qaarna aad ay u sarreeyaan qaar muxuu ahay firdowsa ala la geeyo qaarna naarta la geeyo qaar kuraas nuur loo dhigay qaarna waxaa weeyaan dhididkii ka baxay ay ku qarqoomeen maalinta haddii aad arki lahayd waxaa aad iyo aad kugu weynaan lahaa shallayto shallaytadaas ka murugoonaysa eh, adduunkaadii intaad noolayd dayacaad wakhtigaada dayacday iyo wixii aad muxuu ahay gaboodfal ood samaysay aad ka murugoota ayaad aad iyo aad ugu shallaali lahayd ayuu leeyahay imaamka caleyh raxmat ullah walikullin darajaatu mima camiluu nin walba wuxuu camal falay ayaa darajadiis la siin doonaa weyaan marka darajooyinka ummadda la kala siin doona aad bay u kala sarreeyaan nabigeena sala allahu alay wali w slm xadiidu bukhaari wariyey ayaa wuxuu ku caddaynayaa maalintii yowma uxud ayaa nin la yidhaahdo xaria ibnu suraaqa ayaa mxuu aha raggii leebabku ay ku dhaceen oo geeriyoodu ka mid ahaa oo ku shahiiday meeshii kadibna hooyadiisa aad u oysay hooyadiisaa nabiga u tagtay sal allahu aleh ali wasalam marka waxay weydiisay suraaqa meeshuu jiro ninka la yihahdo xaarisa meeshuu jiro markaasaa nabigana sal allahu aleh ali wasalam wuxuu u sheegay yaa xaarisa inaha jinaan fi ljanna waina mnaka asaaba alfirdowsi aclaa jannada jannooyin badan baa ku dhex yeelo nabiga sal allahu aleh ali wasalam wiilkaada wuxuu haleelay ood ilaahay siiyey subxaana wa tacala alfirdows aclaa oo meel ka sarraysa aynay jirin nabigeena sal allahu alay ali waslam uu dalbay uu muxuu ahay faray saxaabada iyo ummadda u faray qofka ilaah hadduu janno kolba weydiisana inuu weydiiso alfirdows alaclaa nasal allaha alfirdows alaclaa fi ljanna walow waafayt haddii aad la kulmi lahayd nam walow qad ji'ta haddii aad imaan lahayd naam nacam sawsaa maaha walow qad ji'ta haddii aad la imaan lahayd aad imaan lahayd walow qad jita hadaad imaan lahayd yowma xashrin maalinta kulminta dadka la aruuriyey fardan adoo keliga ah oo absarta ad arki lahayd almanaazila boosaska la kala degay fiihi isaga dhexdiisa shataa inay kala duwan tahay oy kala sarrayso la waxaad weynayn lahayd annadaamata shallaytada fiihi iyada dhexdeed isaga dhexdiisa lahfan muruga iyo qoqomamo awgeed calaa maa shay fii xayaatika xayaata noloshaada qad adacta aad dayacday weeyaan acmaasha darajada addoonka lagu kor loogu qaado aad bay u badan yihiin weyaan aljihaadu fii sabiilah baa ka mid a alinfaaqu fii sabiilah ayaa ka mid a weysada oo la wanaajiyay ayaa ka mid a wakhtiyada weliba qaboobaha iyo la ah qur-aanka oo la xifdiyaa ka mid a ilahay subxana wa tacaala rumayn la rumay mxuah rasuulkiisa ka mid ah wamaa ilaa dalika darajaadka qofka waxyaabaha kor loogu qaado aad bay u badan yihiin kadalika naartana manaasil ba leedahay naartana ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar abu aalib قد قالني النبي صلى الله عليه وسلم مركو ويدي عباس بن عبد المطيب نبي الله ابو آه، نكل يا ابو طالب احبر بك وقبتي وكنت دفاع اجر انت كل مره ما حد ترت النبي محمد صلى الله عليه وسلم اني هدي انا نهين درك الاسفل من النار بلقين لها لكن في ضحضاح من نار مالي لو بجقه أه، واد محو ابي عذاب كذا أو نار اي أيوة، محوها كجرا ويان كدبنا مسك حديث يا ساو بريسه اي أيوة، نبي صلى الله عليه وسلم تذكر محو لم كارنا في الدرك الاسفل من النار اي كجرا ويان عياذا بالله نعم تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررta تفir waxaad ka cararaysaa min alhajiiri kulaylaha iyo dabka qoraxda kulaylkeedaad ka carartaa oo watataqiihi waad iska dhowrtaa oo iska ilaalisaa fahallaa min jahannama jahannama maxaadaad maxaabaad qad fararta uga carari weydo weeyaan wuxuu leeyahay imaamka caleyh raxmat ullah waxaad ka cararaysaa ninyahu kulaylaha iyo qoraxda iyo muxuu ahaa Uh, hurka waxyaabahaas ad ka cararaysaa cararka kaliix waxaad u cararaysaa tabcan meelaha harka lah oo muxua ah qabowgalaad u cararaysaa inta waxaa ka daran watattaqiihi waad iska ilaalinaysaa marwaxadaa la shidi daaqadaha la furi muxua ah qaboojiye iyo la shidi ee kudheshinka in wax midka ah qofka muxuuah inuu kuleyl iska dhawra ayuu aad iska ilaaliya qofka nairobi aad jooga aad uma garan kara lakiin gobollada soomaalida ay degta inteeda badan waad garanaysaa aad bay u kulashahay jaziira alcarabiyana waa kaba sii daran weeyaan marka kulayladaas qofka aad buu iskaga dhowraa aad buu iskaga ilaaliyaa laakiin wuxuu leeyahy maadaama aad iska ilaalinaysa jahannamo kuleylkeeda oo muxuu ahaa aad u daran oo weliba aan muxuu ahaa tan lala barbardhigi karin maad iska ilaalisid ood ka carartid ayuu leeyahay marka nabigeena sal allahu aleh ali waslm qolyihii ka takhallufay oo kadib dhacay eh, awat eh, acusra aw jeysh alcusra kadib dhacay tabuuk berigii la aaday kadib dhacay oo weliba muxuu ahay laa tanfiru fi lxari kulaylahaas ha ku bixina dhaheen rabbiga wuxuu yidhi qul naaru jahannama ashaddu xaran لو كانوا يفقهون مرك آدي آد بايرونتي آه، قفك إنو إسكا دورة نارتاس يكولي الكيرو إسكا إلاليه ود وحيابها النار تضدك كا إلاليه أتكد ذاله ويقوين تطاع الله سبحانه وتعالى وح الله سبحانه وتعالى نارتيز قفك إلاليه حقوين آه، محوة طاعة الله قفك ان ربك أطيع سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين مكه وح الله وحي مخوها طاعه قف كلي ما اله سبحانه وتعالى سيك حجابته حمانك صلى الله امادنا وحي ودويسا اله عذابك سبحانه وتعالى وحيابها قفك اعماشيسا آه، كالهالسا كمد نارته صدقه اي هادلك ايا كمد طبع وناغا ايا كمد iyo manaaga dadkan loo sameeyo in afar rakaac salaada dhuhur ka horreys iyo afar ka dambeys in la daaimo ya kamida qofka inuu ilaahay darsi u yahay ya kamida subhanahu tafiru waad ka cararaysaa min alhajiiri kulaylahaad ka cararaysa watataihi waad ka baqdaa weliba ood iska dhowrtaa ood wax kaa ilaaliya la imaadaa fahallaa min jahanama jahanama maxaabaad qad fararta ugu carari weyda weeyaan walasta tuiiqu ahwanaha cadaaban walow kunta alxadiida xadiia biha ladubta xadiida mid xadii xadiid baa idiin qoran sooma nusukhta qaar xadiid baa ku taal waa khalad walasta matihi tuiiqu mid awooda ahwanahaa tan ugu fudud cadaaban xagga cadaabka tan ugu fudud mid karama tihid walow kunta haddii aad tahay xitaa haddii aad tahay alxadiida bir haddii aad tahay oo bihaa naarta la dhexgeli laubta ladubtaa waad dhalaali lahayd weyaan waad sidii biyihii aad noqon lahayd wuxuu leeyahay adduunkan dabkan yar oo yeela ayaad mxuu ahay u adkaysan karin iska daa muxuu ahaa naarta teeda ugu fududba mxuu ahaa iskaba dhaafe haddii aad xataa ahaan lahayd bir bini aadan dhiig lah oo xididada oo waxaa weeyaan eh, naf ay ku jirta iska dhiga haddii xataa aad bir ahaan lahayd oo naarta lagu gelin laha waad dhalaali lahayd weeyaan waquuduha annaasu waalxijaara marka wuxuu leeyahay maadaama awood aadan u lahayn ood iska celin karin waxaa weeyaan naartaas ka gaashaamo oo wixii kaa ilaalin lahaa la imaa weeye walastamatihid tuiiqu mid awood ahwanaha walastamatihid tutiiqu mid awooda ahwanaha tan ugu fudud cadaaban xagga cadaabka ugu fudud naarta tan ugu fudud cadaab ahaan mid awooda ma tihid weeyaan walow kunta haddii aad tahay allaha ka dhige alxadiida bir oo biha naarta la dhexgeli ladubta waad dhalaali lahayd weeyaane marka nin yahow naarta kaga gaashaamo weeyaan walaa tunkir faina almra jiddun walaysa kamaa xasibta walaa dananta walaa tunkir waa nin yahow warkaan aan kuu sheegay ha firin oo ha inkirin faina almra arinta iyo xaaladda jiddun waa dhab weeyaan walaysa ma ahaanin kamaa xasibta sidaad u malaysay walaa dananta aad mxuu ahay malaysa ma ahaanin weyaan waa isku mid xasiba iyo danna waa isku macno weyaan kalama duuna marka wuxuu leeyahay imaamka caleyh raxmat ullah arrintan kuu sheegay iyo naartan aan mxua kaa baqdi kaa bajiyey iyo jannadan iyo darajaadkan aan kuu sheegay iyo xisaabtaas iyo howlahaas tirada badanoon kugu naseexeeyey arrin dhab ah weeyaan arrin laga maarmaa maaha waa arrin dhici doonto xaqiiqo ah arrintana waa arrin dhab ah sidaa aawadeed waxaad samaynaysaa ha inkirin oo arrintaa u diyaargaro weeyaan ee arrinta sidaad u malaysay inay iska fududahay ama ay mxuu ahaa mala awaal tahay malahaada mala sax ma ahan saas ayuu kula dardaarmayaa weyaan intaas waxa ku idlaaday marka oo ku dhammaaday eedayntii rogaalceliska ahayd oo alimaam alilbiri caleyh raxmatullah uu mxuu ahay ku hadlay carabkii wiilkii dhallinyarada ahaa oo isagoo kusoo leexiyey hantaas ayay ku dhammaatay weyaan abubakra marka mar labaad laftiisii marka mxuu ahaa isagoo mxu tawaaduc iyo hoos isudhig samayna ayaa marka wuxuu bilaabi doonaa inuu marka mxuu ahaa kaga hadlo naftiisa oo hadalkii ninkii uu ku yidhi wiilkii inuu u jawaaba ayaad waxaa weyaan ka hadli doonaa weyaan walaa tunkir ha inkirin fa ina alamra arrinta jiddun dhab weeyaan walaysa ma ahanin kamaa xasibta walaa dananta sidaad u malaysay ma ahanin weyaan ama aad u qaadatay qaybtan marka beydkan siddeetan iyo siddeed ilaa beydka sagaashanaad saddexdaa beyd wuxuu kaga hadlayaa imaamka caleh raxmat tawaaduca iyo nafta bini aadamka in la jebiyo iyo qofka inuu dembiga u galay u ictiraafo oo rabbi adaan mxuu ahaa dembi kaa galay ii dhaaf markuu addoonka yidhahda rabbigan subxaana wa tacala waa hafuur raxiim waa awaab nacam waxaa weyaan tawaab weyaan tawaab rabbigan subxaana wa tacaala abaa bakrin kashafta aqala caybii waakarahu wamucdamahu satarta abaa bakrin abaa bakarow waxaa hadlaya marka alilbiri caleyh raxmat ullah carabkiisi rasmiga ay ku hadlaya abaa bakrin abaa bakarow kashafta waxaad fayday aqala caybii ceebtaydii tii ugu yarayd ayaad fayday wa akarahu intii u badnayd iyo wa mucdamahu inta u weynaydna satarta waad asturtay ood qarisay weeyaan intii aad sheegtay oo ceebo ahay abubakarow wax aad u yar weyaan wax yar ayaad muxuu ahay aad sheegtay ceebahaygii intii u yarayd oo muxuu aha macnaha aan lahay inaad soo qaadatay intii waweynayd uguna badnaydna waad ii qarisay khayr allah ku siiya saas ayuu yidhi weyaan marka arinta iyada tawaaduc iyo hoosu isudhig iyo naftiisa inuu mxuuaha hadmiyo wa hada dabu salaf asaalix raggii salafka aha sidii lagu yaqaanay weyaan inay naftooda ay qiimo u yeelin saas ayuu yidhi weyaan abaa bakrin kashafta waxaad fayday aqala caybii caybtayda tii u yareed ayaad fayday wa akarahu inta u badnayd iyo wamucdamahu inta u weynaydna satarta waad qarisay weyaan khayr allah ku siiyo faqul maa shita fiya min almakhaazi fiyada yada waa shidanta weyaan haddii aan la shidin beytka wuu jabi faqul maa shita fiya min almakhaazi wadaacifha fainaka qad sadaqta faqul waxaad tidhaahdaa maa shita wix aad doonta dhah fiya aniga dhexdayda ama aniga igu saabsan wax alla waxaad rabta sheeg oo iga sheeg oo min almakhaazi dulliyaala iyo xumaanyaala iyo ceebyaalaha iga sheeg weyaan ceeb alla ceebtaad rabto iyo dulli alla dulliga aad rabta iyo wax alla waxaad rabto maxaa xumaan oon leeyahay bannaanka soo dhig weeyaan naam wadaacifa weliba sii laablaab fa inaka adiga qad sadaqta run ayaad sheegta weyaan warka ad iga sheegta wax alla waxaad iga sheegta waad ku saxan tahay anna waan khaldanahay weyan saasuu leh aleh raxmatullah faqul waxaad tidhahdaa maa shita wax alla waxaad doonto oo min almakhaazi dulliyaalo iyo ceebayaalo iyo xumaanyaala iga sheeg weeyaan wadaacifa weliba sii laablaab fa inaka adiga qad sadaqta run ayaad sheegta weeyaan arrinta oo alimaam ilbiri aleyh ramat la inuu naftiisa hoosu dhiga ariiqa salafna inay ahayd waxaa kaga sii horray nabigeena sal allahu aleh ali wasalam nin baa nabiga loo keenay markaasaa ninkii nabigu aad ugu naay wuu ka naay aad buu u naxay markaasaa nabig wuxuu yidhi sal allahu alيh ali waslm hawin calayka fainii lastu bimalak inama ana ibnu imra'ati min quraysh kaana taakulu qadiid iska fudayu culaysku hay iska deji aad ha isu dhibin aniga wax kale ma ihi aniga malaa'ig ma ihi malag ma ihi waxaan nahay wiil ay islaan reer qurasheed ah oo weliba dareerinka mataqaana dareerin ya waxaa wey dareerin ya sheekh ragga ha raggaan ma yaqaanaan <laughs> ma <laughs> hay hay colobta hilibka laga sameeyo wayaan waliba colobta laga samey wagti annaga caadi sida sida badan isagoo qoyan baa maxaa inta la yaro waraaya isagoo qoyan la jarjara dareerinka laakiin soo qoyan maaha dareerinka soomaaliyeed kan carabtana way kala duwan yihiin dareerinka soomaaliyeed inta badan inta la jarjaro oo mxuu ahaa qalinkan oo kale laga dhiga hilibka saa loo dhedheereeyo ayaa la sulaa la qalajiya kadibna jawaanna lagu shubta asagoo sidiisii ah kadibna dad waa la cunaa kaas marka waxaa weeyaan waa soomaalida carabtu saa ma waxay sameeyeen waa sidaas laakiin isagoo qoyan waxay sameeyeen cusbay geliyaan cusbeeyaan waxbay mxuu bahaaraad waxbay ku daraan kadibna isagoo qalan cunaan soomaalida qaar eh, mxuu ahaa isagoo qalan waa cunaan ويرتهي لكن انت بدل كرسدا marka dareerinkaas islaam dareerimaas cunay jirto bay ahayd u yir hooyada qof asaas u sii macna badan ma ahiyo nabiga sallallahu alayhi wasallam marka tahwiinka nafta in la fuuday oo nafta aan qiimo weyn loo yeelin waa tariiqa nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo gaaray ila salafkiina tariiqo u ahayd weeyaan alayhim rahmatullahi jami'a faqul hatra fiya faqul hatra fiya aniga maashita waxa alla waxa doonta iga sheeg weeyaan oo min al makhazi humaayala wadaa'ifha laab laab fa innaka qad sadaqta waa runbaad sheegta weyaan abu sidiq radi allahu tacala anhu arda isna wuxuu leey lawadidtu anii kuntu shacratan fii janbi cabdin mumin waxaan jeclaan lahaa inaan mxuu ahaa tin yar hal tin ah oo qof mumin ahoo ahlu janna ahoo jannada geli doono ilahay aad karaamayn doona dhinaciisa ku taallaan noqda ilan haddii qofka janno la geeye tintiisana la geyni sooma halkaas ilaan ahaa jeclaan laha ayuu leeyahy abu bakr man huwa abu bakrin allahu tacala canhu arda kadalika ninka la qaxtaani nuuniyadiisu waad garanaysaan wuxuu leeyahay والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولا أعرض عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهوان لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني مركساس طريقة مركز قفك مؤمن كأنه مدح كرو أقوان كستيالة منصب كستقار سكست عافمات وقب سكست لمن يروها وإن المدح كرو تاكتو سكست ضد محوها بدن يومد كسر كسجود وما إلى ذلك لقالك الصلاة وإن قفك مركو مدح كرو تاكا معنوي وين لهم ويان طريقي وحي خلاف سنتهي ما بقينا صلى الله عليه وآله وسلم وحي خلاف سنتهي طريقي بدبادة ومهما عبتني فلفرط جهلي بباطنتي كأنك قد مدحت ومهما قر الله قرتي عبتني أدقو عبيسو ومهما قر الله قرتي عبتني أدي عبيسو أدي عبيسو falifari jahlii maxaa idin qoran cilmi hay taas ayaa ka habboonaan filaya jahli baa ii qoran aniga wamahmaa goor alla goortii cibtanii aad i ceebayso falifari cilmii aqoontayda xeeldheerideeda oo bibainatii baainkaygii waxyaabaha ii qorsoonaan ogsoonahay darteed kaanaka waaba adigoo qad madaxta ay ammaanay weeyaan wuxuu leeyahay mar alla markaad aad wax iga sheegto oo tirado saasaa tahay xumaantaasu qabtaa halkaasaa ka jabantahay halkaas ka liidanta aad tirado waxaan aad iyo aad iyo aad aan ugu dheer aqoonta u leeyahay waxaa igu qarsoon aniga oo baatinkay ku jira xumaanta igu jirta iyo dhibaatooyinka aan la imaaday dunuubtayda ogaanta aan ogahay darteed ayaa waxaan yarood sheegtay waxaan u qaadanayaa inaad ammaan ila taagan tahay ilan waxaa weeyaan markaan kun dembi lahaa shan ama toban ayaad sheegsheegaysaa markaan milyan lahaa boqol sheegaysaa oo weliba kuwa ugu liliidanaa ah ugu yaryara ah marka sida awgeed inaad ammaanayso mana arkaa weyaan lidalika qofka haddii aad ceebtaada kuu sheegaad ku idhahd saas baa tahay inaad muxuu ahay ka xanaaqda ma ahan waa inaad tidhahda muxuu ahay raxima allaahu imra'an carafa imra'an ahda ilaya cuyuubii qof ceebahaygiisoo qofka ceebahaygiisoo hibeeyey allah u inaad tidhahdo ilaan qofka marka adiga aad iska diglaysa ood wax walba samayso oodan isuma jeedid qofka ceebtiis ma arka laakiin almu'minu mar'ata akhiih qof kaloo muminka ayaad isku fiirisaa asaga ayaa ku yidha warwaxana kaa qalloocan waxaana waa ku saxan yihiin lidaalika nusxiga iyo qofka muminka in la tootoosiyo iyo in mxua cuyuubtiisa loo sheego waa hadyi iyo maslaka nabowi ah sal allahu aleh ali waslem waana wasiyadii uu raggii uu saxaabada ugu jeclaa u dardaarmay wuxuu kula dardaarmay wannusxu likulli muslim in qof kastoo muslim oo xumaan ku dhaca amaba waxay ka qalloocan yihiin loo toosiyo oo loo naseexeyo isagana waxaa waajib ku ah marka inuu mxuu ahaa arrinta uusan kasan taagin xumaan aad u arkin in cebiis la farfara uusan u arkin ood mxuu ahaa ilaaha subxana watacala ku mahaday qofkiina ku shukriyo bacda dalika kadibna uu iska toosiyey ilan haddii aad ceeb leedahay ceeb hadan cid ku sheegta adan arkin lagaa hebayso imtixaan weyaan mushkilad weeyaan marka waxaa weeyaan nin waa inaan soo marnaan filaya nin salaf ka mid ah oo waxaa weeyaan cid waxuu sheegta la waayey weligiis nin eh, amiir buu ahaa amiirkii muxuu ahaa markuu weligiis xadiid buu khalad u jiray soo soomaan marin kadibna nin marka rag mxuu aha salaf ka mid ah ayaa inta u istaagaya mxuu ahaa ayaa waxaa weeyaan xadiidka u toosiyey xadiidka u toosiyey raggii la jiro saaxabadiisi ah waxay weydiiyeen warwaaside say xaaladdu tahay markaasaa waxaa weeyaan anoo nool oy naf igu jirta ama anoo jooga in xadiidka nabiga lagu ciyaaro sal allahu alay waslam magaciisa weyaan ilan raggaas labaatan sana xadiidkan ay ninkan amiirka khalda ay ag fadhiyeen la yaabay lahayn ayagana sida dhabta ah waxyaabaha la yaab kale ay ka mid tahay arrinta ayadaana waxaa weeyaan ragga noocaa samayna oo arrinta ay ku dhacaysa laysuu min alculamaai arabaaniyiin dadka culamada ah muxuu ahay loo tiiri rabbi ma ahan weyaan qofka sidiisaba haddii aad khalad diimeed ku dhaca in lagu baraarujiya bilatii hiya axsan war waxaa saasaad samaysay kula sooboodka baabkaas baab usluub ma ahan ariiq fiicanna ma ahan tanfiir waa diinta dadka in laga ceeriyay noqonaysaa marka ta ayada waxaa weeyaan qofka marka ceebihiisa in loo bandhigo isagana muxuu ceebihiis u qaata wax ya weyaan wamahma goor alla goorta aad mxuu ceebayso falifari cilmi aqoontayda xeelka dheer awgeed oo bibaainatii aan hoosta arrimahayga qarsoon aan mxua u leeyahay darteed kaanaka adigoo qad madaxta i ammaanta weeyaan qaybtan marka dambe oo kow ka bilaabanaysa kow iyo sagaashanka falaa tarda almacaa'iba fahuwa caarun cadiimun yuuriu اlinsaana maqtan ilaa mxuu ahaa sagaashan iyo shanta oo insha alla bnihaayada cashirka noqon doonta wuxuu kaga sheekaynaya imaamka calayhi raxmat ullah altaxdiiru min almacsiya walxahu cala aacati wa bayaani maxaasin aaca kadigitaan qofka looga digo dikaan laiskaga digo waxaa way macsiyada iyo qofka baraarujin lagu baraarujiyo oo lagu booriyo aacada alla subxaana wa tacaala wa in la caddeeyo wanaagga aacada ay leedahay iyo wanaagga laga gaara iyo macaasida xumaanta ay leedahay intaas ayuu kusoo koobi doonaa sheekha caleyh raxmat ullah falaa tarda almacaa'iba fahuwa caarun cadiimun yuuriu linsaana maqta falaa tarda ha ku raalli noqonin almacaayiba ceebta ha ku raalli noqonin ay alashyaai aljaaliba lilmacaayib waxyaabaha ceebta soo jiida oo ceebta keena iyo dembiga keena ha ku raalli noqonin fahuwa caarun ceeb weeyaan inaad ku raalli noqoto cadiimun weliba ceebtaasoo aad u weyn yuuriu kudhayuuriu dhaxashiya alinsaana qofka bini aadamka dhaxashiya maqtan cara uma cara bini aadan iyo carada muslimiinta dhexashiisa weyaan wuxuu leeyahay waxyaabaha ceebta keeno ha ku raalli noqonin hana muxuu ahaay ha doonanin maxaa yeelay inaad waxyaabaha ceebta keeno aad ku raalli noqoto waa wax aad u weyn qofka bini aadamkana in la naca loo carooda aad macno beela ayay dhexashiisaa weyaan lidalika nabigeena sal allahu aleh ali waslem si camali ahaana ayuu u muxuu ahaay fuliyey u sameeyey inuu muxuu ahaa waxyaabaha ceebta keena ummadda ugu digo hadal ma ahan hadalku ugu digay laakiin ficil ahaan habeen habeenada ka mid a ah, isagoo muctakif oo masjidkiisa ku jiro sal allahu aleh ali wasalam waxaa u timid safiya binti xoyey ibnu akhtab oo waxaa weeya nabiga xaaskiisa sal allahu aleh ali wasalam gabadhii safiya markaa nabiga u timid alayh salaatu salaam ummuna um lmuminiin bay ahayde ayaa nabiga wuxuu ahaa kariimu shiyam nin karaamo badan oo waxaa weeyaan eh, sifooyinkiisa ay qiimo badan yihiin ana khiyaarakum liahlihi waana khiyaarakum liahlihi waxaa idinkugu mxuu ahaa eh, eh, inkugu akhyaarsan oo inkugu qiimo badan qofka xaaskiis ugu mxuu aha akhyaarsan oo ugu dadaalka badan anna waxaan ahay ninka inkugu dadaalka badan oo inkugu akhyaarsan ayuu nabig sal allah alih ali waslem marka aw kama qaala sal allahu aleh alih waslem marka safiye ayuu sagootiyey wuu la istaagay markay soo booqotay u timid isagoo muctakif ah wuu la baxay bannaanka masjidkuu la istaagay inuu ka fogaado masjidkan uu diidaya albaabka masjidkuu la istaagay kadibna laba saxaabada ka mid ah ayaa meesh soo marin habeennimana way ahayd markay indhaha dhag ku siiyeen way naxeen marka kadibna dhinacay mxua saankuureen xaggay soo mareen markaasaa nabiga wuxuu yidhi sal allahu alay ali wasalam isagoo muxuua iska beryeela inuu meel ceeb istaago calaa rislikuma inahaa safiya war tartiibsada hasdhibina aayar socodkiina sidii aad ahaa iyo mxuu aha tartiibta aad kukaadsoonida ad ku socoteen ku socda qofkaan ila taagan qof kale ma ahan islaan aan shukaansana ama qof muxuu ahaa ajnabigaa ma ahan inahaa safiya waa safiya oo xaaskayga ah weyaan intaas ogaada meel ceebeed ani ma taagni markaasaa nabi allow waxay ku yidhaahdeen ma adiga ayaan muxuu ahay kaa shakinayna ma adiga ayaan maanta markaasaa nabig wuxu yidhi sal lla ly slam waxaan ka baqay inuu shaytaan qalbigiina shar ku soo rido ood xumaan iga malaysataan kadibna aad naar inku rida saasaan ka baqay u nabigena sal allahu alay ali waslem marka inaan boos ceebeedla istaagin nabigeenna sal allahu aleh ali wasalam arintaas ayuu ku muujinaya ood ku cadaynaya ficil ahaan marka waxaa loo baahan yahay qofka mu'minka ah meelaha riyabta ah inuusan istaagin oo meel aan macno lahayn iyo howlo aan macno lahayn iyo waad garanaysaan cumar bin khataab radi allahu tacala anhu ardaa camal majaaca camal ramaad go'yaal dhowr mitir mitir ayaa qof dadka loo jaray laba laba mitir wax lamid ah ayaa dadka loo jaray dhar la'aanaa dhacday kadibna cumar radi allahu tacala anhu ardaa isna hal labada mitir u qaatay cabdullahi bin cumar ibn khataab radi allahu tacala anhu ardaa ayaa wuxuu sameeyey mid labada mitir uu ka qaato wiilkiisii cumar nin aad muxuu dheer u ahaa hal mitir laba mitir maxay u tari labadii muxuu ka soo wuxuu ka soo qaatay cabdullaahi bin cumar labadii isku tashi saxaabada raggii ka mid ragga ugu qiimaha badan nin ka mid ah waxaa weeyaan ayaa istaagay markaasaa wuxuu yidhi cumarow maxaad samaysay annaga waxaad noo qaybisay laba laba mitir adigana afar mitiraa kuu taagan waa sidii xaaladda markaasuu yidhi qum ya cabdallah cabdullaahi oo ummadda dhex fadhiya wuxuu yidhi istaag wax ma ku aragta cabdullaahi cabdullaahi wuxuu huwan yahay ama dharmi ad ku aragtaa maya tiisii aan ka qaata isku tasho waa intaas qofka marka inuu isberi yeela xataa in meelaha xunxun haddii lagu tuhuma inuu bannaanka issoo dhigo dee wallahi ka alla waxaa shuqul lihi oo sharaftiisa muxuu ahay yastabri sharafahu wa cirdahu wa diinahu wax loo baahan ya weyaan nacam falaa tarda ha ku raali noqonin falaa tarda ha ku raali noqonin almacaa'iba ceebaha iyo boosaska ceebaha istaagin weyaan oo ha ku raali noqonin fa huwa ta ayada caaran waa ceeb weeyaan cadiiman oo weyn yuuriu waxay dhexashisaa alinsaana qofka maqtan caraydh ay dhexashisaa weyaan oo inaa addoommaha allana ay nacaan qabla dalika rabbuna tabaaraka watacala inuu caroodo ayay dhexashisaa weyaan nacam uuriu maxbuuba maydin qoran qofka la jecel yahy markaas yuuriu waxay dhexashisaa almaxbuuba qofka la jecel yahay maqtan cara ayay dhexashisaa weyaan saas ahaa نعم وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحتا وتهوي waxay ula hoobataa oy ula degtaa bilwajihi qofka wajahada iyo sharafta lahaa oo macnaha lahaa min athuraya ururta ayay kala soo degtaa hurayaha nacam yahwi miyaa idin qoran meesha waa ikhtalafa alculamaa waa ka dhacday naam naam wayahwi ceebta waxay muxuu la hoobataa ama tahwi waxay la hoobataa labadaba dhib ma lahan bilwajihi qofka sharafta lah ceebta waxay kala soo hoobataa min athuraya ururta ururta waxaa weeyaan xidigaha qaybo ka mid ah dadka mxuuaha waxaa yaqaano ama baadiyaha kusoo koray amaba cilmulfalaga wax ka yaqaano ama ha noqdeen qolyahan ku shaqaysto ama dadka mxuu ahaa cilmiga abiiciga marka waa qaybo ka mid ah xidigaha weeyaanoo aad u sarreeya oo waxaa weeyaan aadna muxuu ahaa xidigaha kuwa qiimaha badan ka ah oo ugu dhaalka badan ka mid ah. wa tahwi waxay kala soo degtaa oo yahwi ceebta waxay la soo degtaa bilwajihi qofka macnaha oo qiimaha lah min athuraya meeshii sara uu saarnaa oo xidigihii urarta ahaa ayay kala soo degtaa wa tubdiluhu waxay ugu badashaa makaana alfawqi booskii sara waxay ugu badashaa taxta meel hoose ay soo dhigtaa weeyaan min athara ila athuraya من الثريا إلى الثرى أصل قعيد من الثرى إلى الثريا قفك إنه محوها للك إنت اللقاء قادة قرر لا أزمهين لكن قفك عيبت هدي أترات سادي سوق هل كات أي أنت يكسر الرد أي للك كنتا ويان ورضو الله صيدا حق لسا نعم ما بقينا صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح وإمام البخاري تعليقي إمام أحمد أصاصاري شيخ الألبان أصيح كدقي أي وحولي وجوع, وجوع إلى الذلة والصغار على من خالف أمري waxaa la yeelay dulli iyo hoosmarin iyo qiimo daro waxaa dusha laga saaray qofka amarkayga khilaafa ayuu nabig sal allahu aleh ali wasalam marka qofka haddii aad ceebo iyo dembiye iyo xogaa ku dhaca qiimihii uu lahaa iyo meesha uu jooga kasoo degaya meel dhulka ayuu kusoo dhaca weyaan wayahwi ceebta waxay kula hobataa ama tahwi waxay kula hobataa bilwajihi qofka mxuu aha qiimaha min athuraya ururta iyo mxuu ahaa xidigaha eh, sarsara wa tubdilu waxay ugu badashaa makaana alfawqi booska sare taxta meel hoos ay ugu badashaa weeyaan nacam kama aacaati nacam kama aacaatu tubdiluka adaraari watajcaluka alqariiba wain bacudta kama aacaatu aacayaalka iyo alla muxuu ahay la aeeca tubdiluka siday kugu badasha addaraari xidigaha iftiimo siday muxuu ahay qofka ay ugu badasho oo watajcalaka ay kaa yeesho alqariiba mid dhow wain bacudta qariibu ay adin qormis qariiba qariiba weeyaan kama wuxuu leeyahay qofka ceebaha iyo dembiyada waxay ka yee ka yeeshaa meel sara nin saarnaay dhulkay kusoo ridaa dhulkay kusoo riddaa sida ay taacooyinka ay kugu bedesha meelaha sarsare oo cagsiga ah, oo xidigaha ku geysa weeyaan meel sare ay ku geysa الكوكب الدري آيات قرآن آيات قرآن وحاويا الله نور السماوات والأرض كمثل مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة مرك وحاويا وحي كوبا دشا طاعرة هل كاسي كوكارسيني سويا حد كاس آتكو افتين كبرنا ماش اوجوه كوكارسيني سويا وانا قرن إنسان إن أصحاب الغرف لا يتراءون إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري في أفق السماء أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم مركا أهل الجنة ما أنت مركا جنة حيث حيستسدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاتك درجين درجوين كسر لقارسيي سيدا حدقها افتيمة أو وليبا سمدت طرف كميدة كوية لا ku yeela isu saar tiraadaan xidig fulaan saas oo kale ahlujannadana ay muxuu aha dhihi doonaan war ninka hebel ah waa kaas booskiisii ayagoo jannada ku wada jira saasaa loo kala sarreeya walaalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiilan marka طaacadka alle waxay kuu bedeshaa oy ku gaarsiisaa meelaha sarsare weeyaan oo muxuu ah xidigaha iftiima ay ku gaarsiisaa watajcaluka waxay ka yeeshaa alqariiba wa inbacuta adoo muxuu ah fog oo tolkaada aan dhex joogin oo dadkii ku yaqaana aanan dhex joogin ayaa طaacada alle quluubta mu'miniinta ay kugu soo xirtaa oo muuminiinta ku jeclaada oo qof dhow oo la jecel yahay muxuu ahaa ayaa ka dhigtaa way wad garanaysan qofka ahlu khayrka ah ummada qulubtooda ma iska jecel hebel ahlu khayr weeyaan waa nin wanaag badan waa nin muxuu ahaa xumaan badan lahayn wamaa ilaa dalika cuyuubta ummadda lagu ceebayo dhan haddii qofka aad ka nasahan yahay ood ka fiican yahay dadkii o dhan baa wada jeclaanay hadda tusaale ahaan qofka qabyaaladaysaha oo qabyaaladda calanka u wada tusaale ahaan yaa jecel waxaa jecel dadkiisun dadka qabyaalada u samaynayey ood ayaga mxuu ahaa u ahaa dagaaloogaha dadkaas unbaa mxuu ahaa tashdooyo hebel hebel mayaal heli karaa ayaga kuwaas unbaa ammaani waa inta u dhoweyd bas laakiin qofka markuu waxaa ka fog yahay oo muslimiintoo dhan ay u siman yihiin qof alla qofka muslim ah uu walaalka yahay ablislaamu laa abaa lii siwaahu ida iftakharuu biqaysin marka saas uu yahay ummaddi o dhan war hebel hebel qabyaalad soomaalida tusaalahaan ceebaha u weyna ummadda hadda aan haysato waa qabyaalad sooma oo meel laga gaari la ayo adduun iyo aakhiraba noo diidan xaqiiqatan marka qofkii arrinta ayada ka fog waa lagu ammaana waxaa la yidhaha hebela ninka siyaasiga ah oo qabyaaladda aan lagu aqoonin ummadda soomaaliyeed iyo muslimiin dantooda ka shaqeeya maxaa la yidhahdaa war hebel waa nin fiican maxaa yeelay ummadda dantooda nin qabyaaladaysa maahan waa lagu ammaanaa sooma hadduu wax u doonto ummadihii kale soo kama helaan laa shak kadaalika ninka sheekha ah oo bahasha ayada inkaarta ay ku dhacday muxuu aha ka fog culammada kale waa ka qiimo badan yahay soo saa maa ninka aalibcilmiga waa saasoo kale ninka mxu ah dhaqaalahais waa saasoo kale ninka mxu ah kaaboqabiilka oo mxu ah qabaasha horjoogaha dadka ah haddii ay ka fog yihiin marka qof dadkii ku dhawaysanaan dadkii ayaa ku dhawaysanaan marka waxaa weeyaan macnahaas ayuu marka cabiraya haddii daacada alle marka aad ku dadaasho ood xumaanta iska dhowrta adoo fog oo mxuu ahaa ummaddan aan waxba ay ku gelin ayaa lagu soo dhawaysanay ayuu kala jeeda weyaan marka oo dadka muminiintana qulubtooda ku jeclaani kama aacaatu aacooyinka alla laaeeca تبدلك سيدا يكوغو بدشو يكوغو غارسي الدراري حدقها إفا أو بربرقة أو تجعلوك أي القريبة مدو وإن بعدت أدفقاتي دي ساسوك لا أي عيبهنا أي كوح مينا ينويا وتنشر عنك وحيكافة في نيسا بعضي وتنشر عنك في الدنيا جميلا ساسا يدنقر وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر أو البر الله ضبوا يمحوها نسخدوا إشيقيا وتلقى البر فيها حيث كنت وتنشر وحيكافة في نيسا طعادي ألا عنك أدي حق هذا في الدنيا الدنيا ذا جميلا وناد أي كافة في نيسا ويا أو تلقى وحلق الميسا البر بارنما فلا فلتان بر بارنما فيها أدونك أحد هذا حيث كنت ميل ألا ماشي سكجو اكتبه بارنما أيات كلاك الميسا ويا أو مؤمنين تميل ألا ماشي جوغان أي بارنما كو سمينا يعني هذه أدوناك إيه خير لغو برتو ساس ويا صوت المامي وتنشر وحيكافة في نيسان انك ادي حقارا في الدنيا الدنيا جميله وناك باي كاف في نيسا او تلقى وحلق الميس البر بارين ما فيها ايضا حيث كنت ما لما شجكت وتلقى البر ايضا وحاويان قفك بار الله سبحانه وتعالى اياد حوي لك الميس او كراتني او كجعلاني او كل كلمي حيث كنت ما لما شجكت ويان ان ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين in اladina qaluu rabuna اllah uma اstaqaamuu tatanazl calayhim اlmalaaئika anlaa takhafuu walaa taxzanuu wabshiruu biاljanati alati kuntum tuucaduun xitaa waqtiga mowdka marka la gaaro oo qofka u geeriyoodo ama u geeriyoonhay malaa'igtii mxuu ahaa ayaa waxaa weeyaan la kulmaysa oo mxuu ahaa u bishaaraynaysa weeyaan watanshuru canka tanshuru waxay kaa faafinaysa canka xaggaada fi dunya addunyada jamiila wanaag watalqa waxaad la kulmaysaa albara dadka wan wanaagsan ama albira wanaag baad la kulmaysaa fiiha addunyada dhexdeeda xayu kunta meel alle meeshaad ka joogto weeyaan وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد مما قد غرست وتمشي waad soconaysaa fii manaakibiha dusheeda iyo jidadkeeda ayaad ku soconaysaa adduunka casiizan adoo sharaf iyo qiimo iyo boos sara jooga weeyaan watajni waxaad gurubsanaysaa ood aruursanaysaa alxamda mahad ayaad aruursanaysaa ood guranaysaa weyaan mima shay baad ka guranaysaa qad qarasta adi aad abuurtay adduunkan intaad joogtana adoo sharaf laon ceeb lahayn oo ceeb haddii xataa lagu raadiya lagu helaynin ayaa dul soconaysa weyaan haddii aad daacada alla la imaado ood xumaan iska ilaalisa meel kastood martaba ninka hadduu xataa kugu gardarood oo muxuua ah kugu been abuurta markiiba ummadihii kale waxay dhen war beenaad sheegi beenadaad marka adduunkan waxaad ku sugnaanaysaa sharaf iyo cizi ayaad ku maraysaa meel alla meeshaad martana waa lagugu mahadini sababta maxay tahay waa abuurkii aad abuuratay weyaan abuurkii la imaaday ayaad muxuu ahaa ayaad mahaddaas iyo sharaftaas iyo cizigaadaad ku mudatay weyaan nacam saas ayuu muxuu ahaa imaamka leeyahay caleyh raxmat kadalika markaad dhimatana ood qiyaamo aad gaarto oo ummaddii muxuu ahaa la sharfay la karaamaynayo lagugu biiriya ayadna wixii aad samaysay ilaahay subxana wa tacaala ayuu wuxuu kuga abaalnoqoyaa in meel cize iyo sharaf lagu gaarsiiyo kadalika aydan lagugu mahadnoqo ood rabbiga subxaana wa tacaala aad dadkii ilahay subxana wa tacala ku mahadiyey isagana uu abaalguday aad noqoto ood ku raaxaysata jannada allah subxana wa tacaala iyo aragtada wejigiisa tabaaraka wa tacala iyo radihiisa subxana wa tacala in la gaaro wa tamshi waad soconaysaa في مناكبها تشهد ايات كسونيسها الرضي هي جدتكدي عزيزا اضم حواه عزئي شرف لويان وتجني وحد قرنيس الحمد ما هدبت قرنيس مما قد قرست وحيات حواه تلالتي او بيرتي ايات محواه ما هدك هذا والله اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله مصطفى